tacaala uu ka qaado culays haystay iyo kadeed adduunkan ku haystay ayuu rabbigeen subxaana wa tacaala eh, waxaa weeyaan kadeedkaasuu ilaahay kaga raaxaynaya sidaa weyaan waay baabu istiraxati اlmumini qofka muminka raaxashada u raaxaysana ayuu baabkan u baabay bilmowti dhimasho u ku raaxaysani iyo adilada kusoo aroortay baabkan ubaabiy xadiidku sagaal boqol iyo soddonaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai raxmatullah akhbarana qutayb bna saciid can malik bn anas abd alhijra can moxamed ibni camr bn xalxalata almadani waa hiqa can macbad ibnu kacab ibnu malik asalami bani sulaym weyaan asalami asulami iyo salami waa kaliya la socda bani salima iyo bani sulaym iyo waa kala duwan yihin asalami yacni bani salima waa marka asulamina waa bani sulaym bani salima iyo bani sulaym marka نisbada السلميdaas waa halkaa weyaan عن معبد بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي مqبول weyaan عن أبي qتاadة الحاrث بن ربعي الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه أبو qتاadة waa صxaabiga atqاna jليilka ahaa kaana wuxuu aha أبو qتاadة يxadiثu mid ka sheekeeya ama ka sheega أنa rasul rasulk a sل sلم mura in lala soo maray عalayhi بجanاaزةi جanاaزة lala soo maray faqaala kadibna nabigan u yihi sل sلم mustariixu wamustaraaxu minhu mustariixun mid raaxaystay iyo wamustaraaxun minhu mid laga raaxaystay laba si labadaa eray ayuu nabigana sheegay mustariixun wamustaraaxun minhu faqaalu waxay yidhahdeen malmustariixu wamalmustaraaxu minhu ereygaas iyo kelimadaas labada kelime ah oo kan laga raaxaystay kan raaxaystay xaaladaas aad sheegtay maxay ahayd qaala wuxuu yidhi nabigeena sal l alcabdu addoonka almuumin ee muuminka yastariixu wuxuu ka raaxaystaa min nasabi dunya adduunyada tacaabadeeda iyo waadaha dhibkeeda ayuu ka raaxaystaa stresskeeda iyo culayskeeda ayuu ka raysana qofka muuminka waxaas buu ka baxayaa maa allah albaab waxaa loo furayaa yacni rawdata min riyaad aljanna halkaas inta loo waasiciyo mada albasar ayaa kadibna daaqada loo furay jannadii alfirdaws alaclaa iyo halkaas inta loo furo ayaa fayajidu min riixihaa wa rayxaanihaa wa tiibihaa wa nasiimiha halkaasuu marka barwaaqo iyo nicmo ayuu ku jiraya dhibkii adduunka iyo stresska iyo hawlihii laiskugu wixii o dhanba uu ka dhexboodi allahu akbar walcabdu addoonka alfaajir alfaajiru ee faajirka oo ilaahay ka daacadiisa ka baxay oo daacad kabaxa sameeyey ilaahayna ku caasiy yastariixu minhu waxaa ka raxaysta alcibaadu addoommihii ayaa ka raxaysta dhibkiisii iyo walbilaad dhulkani dhulkiina waa ka raaxaysani iyo beledkii iyo washajaru geedihi wadawaabu xataa xayawaanaadka iyo daabooyinka ayaa ka raaxaysani maxaa yeele naclada ku soo degi ayagoo dhibaataynaya gacantiisa iyo xibnihiisa balaa muxuu ahaa ka dhalanay isaga dhibaatada aad geysta cuquuba ku imaani waxyaabo badan baa marka waa laga raaxaysani soo maadan arkin qof markuu dhintay alxamdu lilah ilaahaygana dhaafi bala u dhacday allihina dhaafiya mahadna soo maadan arkin waa mustaraaxu minhu waa laga raaxaysani shaki ma laha mustar mustarixun waa qofkii adduunkan muuminka ahaa oo isaga habal loo darsada laakiin isaga dhibka adduunkii wuu ka raaxaysanay saasuu nabigana cadayna sala allahu alayh wala slm adilo badan oo nooca ahna waa noo imaanaysa oo caawa inteeda badan adilada waa mustariixun wamustaraax sidaa weyaan xadiidka ama baabka sagaal iyo afartanaad alistiraxatu min alkufaar gaalada in laga raaxaysta ayuu baabkan u baab yahay markay dhintaan xadid kun sagaal boqol iyo kob iyo soddonaad waa xadid saxiixa qala imam nasai alay abana moxamed ibn wahab ibn abi karimata waa saduuq alxaraani qala xadaثna moxamed ibn salamata wa huwa alxaraani waثiqa can abi cabdiraxiim abu cabdiramaan abu cabdiraxiim waa khaalid ibn abi mirhad ahay maya miirteed ma khaalid ibn abi yaziid weyaan waa iqa khaalid ibn abi yaziid waa iqa qaala wuxu xadanii waxay warramay zayd zayd ibnu abi unaysa weyaan aljazari iqatu lahu afraad sida weyaan can wahb ibnu kaysaan اqurashi mowlaahum iqa weyaan can macbad ibnu kacb alansaari aلslmi maqbuul can abi qataadata wuxuu ka war ibnu dacaw abi qataadata saxaabiga jaliilka alansaariga wuxuu ka sheegay qaala inuu yihi abu qataada kunaa waxaan ahayn juluusan kuwa fadhiya cinda rasul ayaan fadhina sal slm ialacat janaazatu markiiba janaaza ee budna kusoo tiri waxaad garanaysaa nabigana sal sl saxabada in loo fadhiisan jiray u sheekayn jiray weliba mararka qaarna amuuraha jaahiliga ay dhex dabaalan jireen oo berigii war hebelow adiga berigii aad timartii intaad samaysata aad muxuu ahaa kadib inaad caabudi jirta ma xasuusta oo nafta ay ku qaban jirtay markaasa waxaa weyaan mid kale soo boodiya war berigii neefka ariga hama ogeyd aan saa yeeli jirnay marka waa la qosli ay way qoslayaan nabigana sal slam yebtasim markaasuu dhalo cadaynaya ama waa muusanaya sal slam wuu iska dhegeysan jiri saasuu dhex joogi jir lagama aqooni jir nabigana sal slm saxaabadiisii meel dheer mid saaranoo muxuua ah, ummadda ka duwanoo koofiyad weyn iyo mabadan ummaddaasuu ka mid ahaa mid reer baadiye ordiya imaana markaasuu dhihi maxamed ku ahaa markaasaa li waa kaas ummadda dhex fadhi saasuu ahay nabigana sal slm marka nabigeena oo saxaabada dhex fadhiya sala allahu alayhi waaalihi wasalam ayaa waxaa weeye alacat janaazatan ayaa bud soo tiri lawada faqala rasul u sl slm mustariixun mustaraaxu minhu mid raaxaystay mid laga raaxaystay xaggiisa almuminu qofka muminka yamuutuu dhimani fayastariixu wuxuu ka raaxaysanay min awsaabi dunya addunyada tacaabadeeda wa nasabayha tacaabadeeda iyo dhibkeeda iyo culayskeeda iyo waadaha dhibkeeda weyaan intaba isku mid wasabka iyo nasabka iyo waa tacaabo iyo dhib iyo daal iyo rafaad iyo madax xanuun iyo baabkaas ayuu ka raaxaysani walfaajiru qofka faajirka ah, an yamuutu wuu dhimani fayastariixu minhu cibaadu addoomihi iyo wlbilaadu dalkii iyo washajaru geedihii iyo wadawaab gaadiidki iyo xoolihii ayaa ka raaxaysanayo nabiga calayna sal slm xadiidka ama baabu hanaa addoonka markuu dhintay in la ammaano inay dhib lahayn ayuu baabkan u baab yahay qofka muminka ah in hortiisa lagu ammaano oo la yidhahdo adiga ahlu khayraa tahay ahlu wanaagaa tahay kan kalaa tahay kan kalaa tahay arrin asal ahaan ma bannaano asal ahaan qofka muminka ah in wejigiisu lagu ammaano ma bannaano maxaa loo yeelayaa qalbiga ibni aadanka waa iska daciif waxaa laga yaabaa hadalkaas yar inuu saameeyo cibaadadiisa ay hoos u dhigto waxaa laga hadalkaas yar inuu saameeyo uu ku fiidnoobaaba laga yaabaa oo zahwi iyo kibir iyo santaag iyo kabaqaada laga yaabaa lidaalika nabigana sal sl nin nin ammaanay wuxuu ku yidhi qaطacta dahra akhiika walaalka dhabarkiisa ayaad jartay qof dhabarkiisa u jarmay ma dhaqaaqa laga sugi iyo noolo dambe abadan waa un hadduu nool yahayna waa maydu meel yeela soo sidaa maaha marka mararka qaarna waxaa dhacda in anaaga la ogolaado laakiin waa xaalado kooban siduu nabiga u sal sl ina fiika khaslatayni ina fiika khaslatayn yuxibuhum اllah alxilmu wاlanaa saasuu nabigana sheegay sal slam waa ninkii ashaj cabdulqays laba sifo oo qiimo badan ayaad leedahay waa dulqaad iyo ikaadsiya inaad kaadsato waxaad hubsato labadaasuu ilaahay subxana wa tacaala kugu manaystay markaasuu nabi allow ma wax aniga aan iska sameeya mise waaad ilahay ugu abuuray markaasu waaad ilahay kugu abuuray waa subxana watacaala marka mararka qaar waa dhacaysa xaalada noocaas laakiin asal ahaan qofka in la ammaano oo ammaan loola istaago ma fiicno qofkana huruur ay gelinaysaa isagoo maqan meelaha ku ammaan oo wuxuu ya sheeg oo haddii la xumeeyo muxuu ka difaac taas waxaa weeyaan weliba fadli badan baa lagu helayo man radda can ardi cirdi akhiihi fi dunya radda allahu can cirdihi yowma alqiyaama qofka muminka oo muxuu ahaa hilibkiisa saas haddii aad tirado maya bisa maa qultu waaad sheegta waba kama jiraan ummadda ha la goyn ninkaas waa nin akhyaar oo qiimo badan haddii aad tirahdo naarti jahanamo wejigaadan roogi lahayd ama cuni lahayd ayaa lagaa badbaadini waa nicmo weyn dhaqankaas marka soomaalida way ku yarroon yihiino yacni khaasatan dadkii hore warkaadii dhankaa kaama jirta lais dhihi jiray laakiin dadkan reer magaalka reer belaadka noqday reer belaadka baabkooda oo baab kaloa laisu <laughs> reer magaalaynay iyadoo xataa aan la waafaqsanin baa madaxa loo ruuxi qofkii qofka waaa leeya waba haka hadlayn bash way ku socotaay haka halaajin haka hadlayn marka laakiin sida saxda ah waa qofka muminka cirdigiisa in la difaaca sidoo kale nabigeena sal slm wuxuu dhahay uxuu fii wujuuhi اmadaaxiina turaab dadka ammaanta badan maarata wejigooda waxaa weeyaan turaab iyo ciid ka buuxiye waxyaabaha layla yaabo waxaa ka mid ah dadka marxalada akaademiga fiican gaaro oo ama masterka qaata ama mabia hijriga qaata amaba inta kasii tago istaadiyada martabada loo yaqaano ee qaato oo le professor way ila leeyahay inkastoo ad soomaalida dee qofka haddii marba jaamacad hal fasal ka dhiga waxaa laleeya waa professor professorka waa la bilaqaystay sax maaha professor saas maaha mid xataa master wataa professor iska dhihi sax maaha professorka waa meel aad u sarrayso oo xataa b h d ga caadiga maaha waa qofku markuu b h d qaato kadib waa inuu labaatamiyo soddomiyo sano uu intaas cilmiga ku dhex jiro dadku wax baro intaasoo kitaab oo ummadda wax taraana diini addunya waxay noqdaanba uu soo saaro oo weliba rag gaamurayo odayaal siddeetan jiryaal ay eegaan wixii ay yidhahdaan waa sax baxi labaad mid saddexaad mid afraad mid shanaad mid lixaad mid toddobaad mid siddeedaad markaas kadib uu gaaraya qofka b h mxu wuxuu gaaraya cafwan professor uu gaari soomaalida loo taqaanaan qofka intuu kuliyadda dhammeey fast digriga qaata kadibna uu labada maalmood galgala jaamacad fasal u gala professorka baa la iska le professorka waa lagu taagi muhiimadda maahan ama professor ha laha amaba wa ka hala dhaha qiimo weyn hadda maba ku dhisne marka waan kuusoo jeesana xaj cumar marka laakiin dadka iyaga intooda badan zahwiya ku dhaca marka qofka u yidhaha b h d doctor hebel ama professor hebel madaxu taagi waa caami waxba aan bi ismarin waxba aan ogeyn nin caalim oo sheekh ahoo weligii tanawi walaa madrase iyo jaamacad iyo nidaam aan soo marin ayuu hoos u saasoo dhihi sabab waa jirta xaqiiqatan waana caamo xitaa weysadiis inuu sixi karin laga yaaba wuxuu la boodboodi mataqaana waraaqdaas yarod ood wata wax qiimo ay ku dhisanta malaha abadan wax haba yaraatee oy sheegi abadan inayna jirin sida dhabta sidaa weeyaan malihi yaan la iqaadanayn ha la qaato waxaa laga yaabaa jaamacad aad geli lahayd oo dad diinta gaarsiin lahayd inay waraaqda xuno tacbaanka kaa reebtaa laga yaabaa oo la yidhahda waraaq ma haysteed sooma gelaysid meelaha iska joog cilmigaada meelaha ku hayso waa laga yaabaa oo marka in xarbul awraaq waxa la yidhaha jira oo mararka qaar Eh, waraaqiyi lagu dagaalama jira oo markay kristanka iyo buudiyada iyo calmaaniyiinta iyo beleda ay labaatan soddon afartan konton b h d haystaan anna inaad tidhahdo wadaadadii konton afartan lixdan toddobaatan maxaa b h d haysata marka xarbu alqaab wa xarbu lawraaq inay noqoto baasha oo cilmigana de nin walba wuuu ilahay siiyo la imaanay ragnimee eh. laakiin aan waraaq lagugu saa lagugu fiirin saxwa dhib ishkaal ma laha laakiin macno weyn o leeda ma laha wax haba yaraatay ilahay agti ay ka taha subxaana wa tacaala ma laha waxaan kala jeedaa marka dadka nambarada ayaga qaatay oo waxaa weeyaan eh, kaararkaas iyo wataan mid baa la dhihi warkaale seminaar noogal ummaddan kaalma reysigiis seminaar ugal markuu halkan soo fadhiista dadka in la baro sax wa oo lalahaa sheekh hebel weeyaan caalim hebel weeyaan intaasu ka soo baxay ishkaal ma laha in la sheego laakiin mararka qaar qaar waxay sugayaan in aada loo ammaano ay sugayaan oo la dhaha waxaa weeyaan saasuu ahaayo intaasoo kitaabu dabciyo intaasuu ahaayo intaasuu dawru galayo intaasuu shahaadu qaatayo intaasuu wadiyo wuxuu rabaa toban daqiiqo isaga in laga sheekay toban daqiiqa haddii laga sheekayn waayan waxaa laga yaabaa inuu hoos ka yar xanaato waxaa nin akhyaar aho aad u qiimo badan uu iga sheekaynay ashar waxayna ku badantaha annaga sacuudiga xagganaga meelo kale oon ka yara eh, tifqayna way jirta oo xaaladanaga iska liidan tahay laakiin ammaanta aad uma jeclo culimmadanaga taqriiban oo waxna soo bartay intaan ka naqaana xataa dictor in la dhahaa aad uma qiimayn jirin in sheekhl ay ka jecel yihiinoo taqriiban iyagoo xataa b h d ma ahane iyagoo brofesor ah ayaa magacaas way nec jireen in wax hortooda laga sheegana aaday u necbaan jireen laakiin waxaa aad ugu badan suudaan iyo masr culamada kama hadlay la socdaya waa ragga aan ka hadla waa akaadimiyiinta waa dadka b h d-ga iyo halkaas qaatay marka nin baa seminaar wuxuu ku dhigay meesha la yidhaahdo ashar eh, nin akhyaar ah bishan gudaheed iga sheekeynaya oo raggii azhar ka soo baxaya marka kelimo marka lahaa weliba maado tafsiir ah loo dhiibay oo ardayda inuu seminaar yar u galo maadadii marka ninka taqdiimka samaynayey ayaa marka wuxuu sheegay de sidii caadigeed cajaaid badneed wii tiri waxaan inaba caadaheen masaarada waa laazim haddii kale waa isdilaysaan wixii tirada badan marka la tiri oo wixii la dhameey ayaa wadaadkii kitaab ninkan u lahaa oo mar dhow la dabciyey uusan sheegin sheekhi markuu markuu muxuu ahaa xilligiis la soo gaarayo fadl mashhuuran la yidhi ayaa wuxuu yidhi nacam ictadir cudur daaro wadaadkii miskiinka ahayoo asaga taqdiib u samaynay ayuu la cudur daara oo xaggeed cudur daartaa wuxuu yidhi waxaad ka ta kitaabkii aan alifay oo bish hore soo baxay xaggeed u hilmaamtay ma ujeedaan marka mararka qaar xaqiiqatan waxyaaba ad la yaabi ood madaxa qabsani ood hoos fiirini aad arkaysa waaasoo kale wa ku amini waaasoo kale diin dhiga tafsiru dhiga waxyaabaha aan la yaaba waxaa ka mid a ah dad ducaad ah oo lasoo diray oo ashar laga soo diran ku arkay kenya gudaheeda waa ducaad waana meesha maqarka dacwada ahayd waa taqaanaan ashar intay jamaal cabdinaasir iyo tiimkiisa ayan baabiin iyo wii ka horreyy ka dambeeyey dadki ayaga ahaa rag ka mid aan ah la dhaqmin tarbiyada si ay u halawdaan idiin sheegi iyaga laba sanay joogaan markaan ka hadlaa gooni ahaan uma abaarayo laakiin waa tusaalaan usoo qaata aqiiqatan waa tusaalaan baa iga gashay ee masar iyo ani madiine iyo ima kala duuna kulligay walaalahay weeyaana dhammaantoodna waa waa meelaha cilmiga ilaahay subxana wa tacala loo doonta oo ahlucilmi aynaba caadahayn ay kulli ku wada nool yihiin nin walbana dee camalkiisa cilmigiisa iyo wixii adgeysa baa ka horey laakiin amhila in la keeno waxba ishkaal ma laha mararka qaarso soomaalida madax lagalama dhaca maxaa mancina marka meelaha kale in la yaro taabto oo nafteennaan istaaban dhib ma laha raggii marka kenya ay imaadeen kenya ayay u imaadeen dacwa loo soo diray ugu yaraan qaarkood afar kuno dolara la siiya bishi arbacata alaaf dolar inta hadda siisi iyo e beladan ay wixii ka horrey lacag aad u fiican la siin jiray raggaas oo mubtacadiinta qaar waxay joogaan muxuu ahay eh, mombasa qaar waxay joogaan nairobi qaar waxay joogaan inta fulan dad ilaa afartameeye kontomeeye ducaad ah la soo diraa dadka ayaga marka waxaa loo soo diray in dadkan waaniyiinta dabcaabudka ah iyo dadkan kristanka oo kenya ku nool inay islaamnimada soo geliyaan ay soo muslimiyaan waxaa loo keenay dadka muslimiinta ah oo muhtadiin jududka oo hadda soo islaamay weliba khaasatan waxaa la geeya gobollada waa taqaanaa inay dadka ayaga tawxiidka baraan dadka ayaga inay tahaaradii baraan dadka ayaga inay xijaabka baraan dadka ayaga inay baraan nimankii dhowr qofaan kala dhaqmay arkay iyagaa isku maqanba iyagaa isku maqan ninka wuxuu ka sheekaynaya maanta o dhan wuxuu ku leeyahay ninkaan hebel iyo gudi hebel oo meesha aan jooga kursigayga ma ixtiraamayaan kursigayga ma ilaalinayaan aniga qiimahayga sheekhnimadayda wixii ma ma qabanayaan walaalihiin alla may maxaa lidiin keeni heer markii dambe markaan arka aan dhinac ka maro lianna wakti badan waa kaa luminaya maanta laba iyo tobankan wuxuu kaaga sheekaynaya ayagii imaaday oo ashariyiinta ahaa cuqdadii ka dhexaysay dhexdoodii ayuu kaaga sheekaynaya waxaa kaloo kaaga sheekaynayaa dadkii guddiga oo dadkaan jaahiliinta ahay oo asaga loo keenay inuu ظulmaat اjahl intuu ka bixiyo ilaa nuur اiimaan waa xusn islaam bixiy oo ayagaba doobada ka soo dhex ayagu iyo eedayni maanta wuuu ku leeya korsigayga ogsoona nin muadinay meesha ay galab joojiyeen kanay saa yeeleen laa xawla walaa quwa xaqiiqatan aad baa ula yaaba aad ba waa marad daa daa yani ninkii la rabay inuu ummaddan badbaadiyo haddii nin geel la raaciyey oo kadibna muxuu ahaa geela inuu waraabo ka ilaaliyo isagiina mxuu ahaa qorigii uu waraaba u ilaalin lahaa geeli kullahay ka war tabtaas wax kale maaha xaqiiqatan imtixaan wa marka waxaan kala jeedaa masaladaas ku saabsan zahwiga iyo alqaabtan in madaxa kor loola taage iyo waxaas laa tugni min allahi shaya ina allaha laa yanduru ilaa ajsaamikum walaa ilaa suwarikum walaakin yanduru ilaa quluubikum waacmaalikum o kamaa qaala sala allahu alayhi waaalihi wasalam marka masaaishaas noocaas marka in aada looga degtoonaado waa ahay marka anaagan ku keenaya mararka qaar anaaga iyo ammaanta qofka markii lagu ammaano issii dulley oo ha u arkin inuu qofkaas been sheego ila adaa is ogsoon bal insaan nafsi basira caalim weeyaan jaahilaad sheekh weyn weeyaan maycaamiyaad qalbigaada u sheeg arrinta yada waana ficlan maxaa taqaanaa qofka maanta adduunka ugu cilmiga badan wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliila qaliila qaliila wax qiima wallaahi ficlan mararka qaar qofku markuu korsi kusoo fariisani oo ummad hor fariisani wuu iska yaxyaxi haddana wuxuu dhihi eh, ah, muxuu ahaa eh, xadiidka nabigana sal slm balliquu canii walow aaya taasaa marka kugu soo dhici balliquu canii walow aaya nabigeena wuu taqliyay hal aayad ba allah ka dhigay intiiya kugu soo dhici mar korsi ku fariisa laakiin ficlan jahliga sheekh meesha uu jooga wallahi inaadan tawaqacayn sida dhabta ah marka waxaan kala jeedaa fanaagaas marka qofka inuu udhigto ood ihahdo aniga haa nacam oo qalbiga haduu raba hataa afka ku yidha adiga bahasha laakiin qalbiga uu muxuu ahaa nacam weliba waxbaa ka dhina in lagu sii daro nacam wax badan ay ogeyn hadday ogaan lahaayeen hag bas waa markaas qofka isaga ah waxaa waa inuu meeshaas ka haajiro meeshaas waa inuu ka tago oo oo muxuu aha cilmi iyo dad hor istaag iyo baabkeeda iyuu ka baxa ood xamaali noqdo shan salaadoodna meelahaas dambe oo kabaha meesha meelaha uu ku tukada intaasaa boqol jeer wallaahi uma bilahi uma tala khayr badan lianna wuu halaagsamaya baaba'aya muraayuu noqday qof istusoda iska gediyuu noqday wacalayhi waxaa weeyaan nifaaqii ayuu ku dhacay waxaa laga yaabaa addarki alasfar min inuu gala waxaa weeyaan inuu noqdo awalu man tusacaru fiihim annaar kuwa naarta lagu horina ku horey inuu ka mid laga yaabaa oo oh, xadiidka nabigu u shegay sal slam waxaa ka mid ahaa rajulu qara'a alqur'aan waxaa ka mid ahaa nin caalima ah. soo ma jeedaan marka nasal allah asalaama walcaafiya marka ammaantaas qofku wax ammaanaan haska yaray soomaalida ammaanta uma badna alxamdulilah ilah fadligii soomaalida waa iska kuwaan dambe reer reer beledkaa kuwaanaan ka baqa lakin odayaashura iyaga waxaan dab aada uma gelaayaan rebel waa waad sheegay ma jiraan baa dhihi jireen intooda ha ha axsant mg asant asant axsanta saasay ahayd axsanta bisa maa qulta ficlan annaga taan u baahnata ayado qofki in xaq lagu ammaano ishkaal ma laha laakiin kabadbadinta oo ammaanta macno kuma dhisno wax macnoay ku dhisanta lama arka wax ay ku tarina hadda walow اجtamacuu an yanfacuuka bشhayi lam yanfacuuka ila bشhayin qad katabahu اla lak walow اجtamacuu an yaduruuka bشhay lam yaduruuka ila bشhayin qad katabahu اllahu عalayka ruficat اlأqlaamu wajafat الsuxuf waa yahay xadiid kun sagaal boqol iyo laba-iyo soddonaad waa xadis صaxiix qala imam abaranii akhbaranii ziyaad ibn ayub الطuusi xadaثana waxaa wey waa iqaة xaafiظ qala xadaثana ismaaعil بn culaya waa imaamkii qala xadaثana cabdالcaزiز ibn shayb الbunani waa iqa waaya can anas bin malik wuxuu ka wari radi اlah ta qa anas malik mura waxaa laso lala soo maray nabigana sal sl bijanaazati janaaza fauniya calayha khayran khayr baa lagu ammaanay oo lagu sheegay faqala nabi nabig wuxu sl slm wajabat way waajibtay wa mura bijanaazati ukhra janaaza kale ayaa lala soo maray fauniya calayha sharan shar ayaa lagu sheegay fabashirhum bicadaabin aliimin oo kale wa dee shar miyaa hanaa galays luga sheegitaan lagu sheega faqaala nabi nabig u sl slm wajabat way waajibtay faqaala cumar wuxuu yidhi fidaaka abii wa ummi hooyo eday iyo aabbahay ayaan kugu furtay nabi allow mura waxaa la soo mariyey agtanaga bijanaazatin janaaza fautniya calayha khayran khayr baa lagu ammaanay faqultu waxaa tii wajabat way waajibtay wamura waxaa lala soo maray amana lala soo maray bijanaazatin janaaza fautniya calayha sharan shar baa lagu sheegay faqultu waxaa tii wajabat way waajibtay faqaala wuxuu yidhi nabigeena sal slm man anaytum alayhi khayra man janaazadii anaytum aad ku ammaanteen alayhi korkiisa khayra khayra wajabat lahu jana janna waajibtay janno ayaa waajibtay waman anaytum calayhi sharan kii shar ku sheegteenna wajabat lahu naar naar ilahay baa waajibta ciyaada billahi tabaaraka wa antum adinka ayaa shuhadaa llah alla markaatadii fi lardi arada adinka ayaa markaati ah ayuu nabigeenna cadayna sala allahu alayh wala qofka waad aragteenoo dad baa ummadda dhan ay ka wada daba dhacayaan khayrkiisa ay saas uusan go-ayn marka la sheegaba laga daba tuuri midna ama waa laga aamusi ama waxaa weeyaan waxaa laga daba tuuri dhagxaan kulula laga daba tuuri nasal allah asalama alcaafiya bn mascuud meeshaa saa u qorto saa ha loo qorto hy ibrahim hy qaala samictu ibrahim ibnu camir ibn mascuud ibn umayata ibn khalf aljumx اquraشhi waثiq wajadahu ama wajadhu awowgiina umaya ibnu khalf weeyaan markuu kule awowgii waa umaya ibnu khalaf wuxuu diidayaa qaar baa waxaa weeyaan si kale u qaateenoo oo nin kale ay u qaateen meesha awowgiis uu umaya ibnu khalaf yahay waxay u qaateen qaarkood abu daud yaalisi khaasatan awrka keenaye wuxuu u qaatay inuu yahay ibraahim ibnu caamir ibnu sacad ibn abi waqaas halkaasuu la aaday nin ibrahim ibnu caamir la yihah yaa jiro oo umay ibnu khalaf uusan dhalin oo awow uusan ahayn oo laakiin sacd ibnu waqaas oo awow u yahay kaasay la aadeen kaas marka waxaa weeyaan wahmigaas meesha laga saaro intaasuu ishaarayaa ismoodsiidkaas ayuu meesha ka saarayaa ah, samictu waxaan maqlay ibraahim ibna caamir aljumaxi alqurashi waaiqa ah, ibn mascuud ibn umaya ibn khalaf weyaan wajaduhu awogiina umaya ibnu khalaf weyaan qaala wuxuu yidhi samitu waxaan ka maqlay caamir ibn ibraahim albajri waa maqbuul can abi hurayra soo ka sheegi radi allahu ta a qal abu hurayra murna waxaa lala soo maray nabigana sl bijanazatin janaaza cala nebi sal sl lala soo maray faanaw calayha khayran bay ku sheegeen faqal nabig nabig wxu sl sl wajabat way waajibatay uma maruu waxay la soo mareen bijanaazatin ukhra janaaza kale faanaw calayha sharan shar bay ku sheegeen faqaala nabi nabiga wxu sl sl wajabat way waajibtay qaala waxa ya rasul rasuulka allow qowluka qowlkaada aluulaa ee hore iwa alukhraa kan dambe wajabat ay malmaqsuud maxaad kala jeeday hadalkaadi hore oo wajabad ahayd kii dambe wajabad ahayd maxaa muxuu ahaa fa qaala nabiga wuxuu sal sl malaaigtu malaa'igtii shuhadaa fi samaa waa markhaatida ilaahay cirka iyo samada jirta kor wa antum adinkana shuhadaa ullah markhaatidii oo fil ardi arrada jooga ayaad tihiin sidaa darteed marka naartii ayaa kan xun u waajibtay aad xumaan ku sheebteen kana janna u waajibtay ayuu nabigeenna cadayna sala allahu calayh ali waslm nasal allah aljanna wanacuudu bihi min annaar kun sagaal boqol iyo afar iyo soddona xadiidka ah waa xadiid saxiixa qala imam abarna isxaaq ibrahim alxandali wa iqatun habtun xujat imaam qala xadaثana hisham bn cabdilmalik wa iqatun habt wcabdullahi ibnu yaziid almuqri wa iqatun faadil qala waxay yihi xadaثana daawud ibn abilfuraat alkindi wa iqa qala xadaثana cabdullahi ibn buraydata ibn xusayb wa iqa can abilswad addiiliy addu'alina waa dhimala waa ninka aad taqaanin abulaswad addu'ali sooma taqaanaan intay ku taqaanaan intay isku ogeedeen ya culamaad la naxwaha halkaas ku ogeydeen sooma qaraabo ku ogeydeen marka diilina waa la yihahda la socda waayo canaabila sod addiili aw addu'ali hahay albasri alqaadi waahiqatun faadil mukhadram qaala wuxu hi ataytu lmadiinata magaalo madiina ayaan imid fajalastu ilaa cumar bn khaaab ayaan ag fadhiistay famara ama famura waxaa lala soo maray isagoo fadhiyay bijanaazati bijanaazatin janaaza meyd fauni calى saaxibiha khayra janaazadaas iyo sariirta meydka saarna ee khayr lagu sheegay faqaala cumar wuxuu yihi wajabat way waajibat uma mura biukhra mid kale ayaan la soo maray fautni calayha calaa saaxibiha khayran saaxiibkeeda ee khayr lagu sheegay janaazada marka halkan waxaa loola jeedaa waa sariirtii faqaala cumar wuxuu yihi wajabat way waajibat uma mura biاhaali janaazad saddex ayaa lasoo lala soo maray fautni calaa saaxibiha sharan baa lagu sheegay labada hor khayr baa lagu sheegay kii dambana waxaa lagu sheegay shar faqala cumar wuxuu yihi wajabat faqultu waxaan idhi raawiga ayaa dhihi abuswad dali ayaa dhihi wamaa wajabat ya amiir اmminiin amiirmuminiin wajabadna maxay ahayd qaal wuxuu yihi qultu waxaan idhi kamaa qaala wuxuu yihi sayd cumar qultu waxaan idhi kamaa qaala rasul rasulka asu yiri ayaa idhi meeshii nabigeenna hadal ahaan uu maray annaan ka daba maray warkana maba jirinba kow qaala rasuula ahay kamaa qaala rasul sl slm ayuma muslimin muslim kasta oo shahida uu markaad kaca lahu isaga arbacatun afar ay u markaati kacaan qaaluu yidhaahdaan khayran weliba khayr yidhahdaan adhalahu lah lain wuxuu geliya aljanata ayuu geliya qulnaa waxaan idhi aw alaaatan ama saddex ayuu marqaad ka cadnabay allow qaala wuxuu yidhi aw alaaatun ama saddex qulnaa waxaan idhi aw inaani ama laba ayu markaad ka qala wuxuu yidhi aw inaani meeshaan barwaaqadoo taalla adiga un aqala shay ummadda inteeda badan khayra kuuu sheegta qof xumaankaa sheega lama waaye laakiin dhanka un khayrka loo bato carabkaada ilaashata qalbigaadad ilaashata indhahaadad ilaashata gacantaadad ilaashata wixii aad muslimiinta aad khayrood gaarsiin karta ad gaarsiisa wixii dhibood ka reebsan kartana aad ka reebato bas intaas marka cid wax khayrka kugu sheegta oo markhaati kuu noqoto ma la waynaa insha allah tabarak wa tacaala baabunahyi ibliskarabigu baabkan o baabi can dikri halkaa dadka dhintay ilaa bikhayrin khayr lagu sheega mooyane dad baa dhintay halkaa yani mowtaa weya dadka dhintay in xumaan lagu sheeg sheego hebel saasuu ahayo balaqabuu ahayo kan kala in laga istaago wanaag haddii aad ka hogsoon tahayna wanaagi sheeg haddii kalena iska aamus maxaa yeelay qofka isaga ilaahay uu ag joogaa oo ilaahay wuxuu muxuu ahaa u hormarsaday ilaahay baa ka abaalmarin laakiin waxaa ku dhibaatoona qofkii qaraabadiisa ahaa ayaa ku dhibaatoona oo xumaanta laga sheega waalidkiisa iyo waxa dadka ay raximka ahaayeen ayaa aad ugu dhiboona iidaa lilxayaa waa dadka nool oo la dhibo ayay noqonaysaa xadii kun sagaal boqol iyo han iyo soddonaad waa xadii saxiixa midda kale qofkaan ad xumaanka sheegaysa waxaa laga yaabaa inuu wanaag ku jiro ood waxaadan ogeyn ilahay u ku janay subxana wa tacala xadii kun sagaal boqol iyo han iyo soddonaad waa xadii saxiixa qaala imam nasari akbarna ibrahim ibn yacquuba aljawsijani waahiqat xaafid hay ah, qaala xadaanii axmed ibnu isxaaq alxadrami waahiqat xaafid waaya qala wuxu yhi xadana whayb whayb ibn khaalid اlbahili wa iqaة habt tagayara biaakhirihi qaliila qala xadaثna mansuur mansuur ibn cabdالرaحmaan alcabdari almaki wa iqa can ummi hooyadii waa صafiya binti shayba ibn cuثmaan ibn طalxa alcabdariya laha ru'ya horta nabigeena way arag sal slm saxiix albukhaarina waxaa ku yeel ku taallo in ay nabigeenna ka warisayba tasriix ayaa ku taallo laakiin traafiga axaadiidta addaara qutni wuxuu yidhi maya tasriixaas waa lasiga daba tegaa marka laba imaam baa isla jiidatay albukhaari oo tasriix caddeeyey iyo daara qutni oo kula dhegan marka qofkii dhexdooda gala waxaan u malaynayaa waa simbirax adagu geli marka labadaa lama taabta wixii bukhaari iyo ay isku qabsadaan daara qutni mid kala saarta o adkaanaysaa aad ay u adkaanay aad jiddan khaasatan w cilal ku saabsan xadiidka laakiin waxba uma dhibays la socdo waxay u dhibi lama arka maxaa yeelay can caaishata ay ka warisay soo ma jeed an ummi hooyadiis laakiin caisha ay ka warisay xadiidka toos ba nabigu uma warin dhiban baba ma lahan qaalat waxay tiri umuna caaisha radi allah ta ardaha dukira waxaa la sheegay cinda nebiy nabiga tis ayaa la sheegay halikun bisuu'in qof dhintay ayaa xumaan lagu sheegay halak halikun waad aragtay qolyahan oo faradiyiinta ah maanta shaksun magaxa ma dhahayaan halaka halikun waa nimin aada runtii qalbi adag fuqahada mogt ma sahlan halaka halikun mid baa halligmay fataraka ibnan wasawjatan waaban iyuu ka tagay iskaa leeyihiin abadan maata meyitun iyo <laughs> muminun aad dhintay iyo waxaa ah, dantooda maahan halaka halikun axkaanleyda waa nimin sahlan umayn waaya fa qaala wuxuu yidhi laa tadkuruu ha sheegina halkaakum kuwiina dhintay ilaa bikhayrin khayr mooyeen wax kale ku sheegina baabu nahyi marka eh, in halkaa loo isticmaalona nabigeenaba ugu horray sal slm ishkaal kuma sugna baabu nahy reebid iska reebayu baabkan baabi can sabi amwaad dadka dhinto in la caayo xadiidkun sagaal boqol iyo lixii soddonaad waa xadii saxiixa qaala imam sacd akbarna xamid ibn sacdata hy waa iqa can bishr wahuwa min lfadl waa iqatun tabt can shucbad waa imaamkii can sulaymaan alacmash sulaymaan ibn maraan alkahili alkuufi weeyaan waa iqatun habtun fiihi tadliis can mujaahid ibni jabr waa iqatun imaamu fi اtafsiri wa fi اlcilmi can caaishata wuxuu ka wari radi allahu tacaala canha وardaaha umuna qaalat waxay tiri umuna caaisha qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm laa tasubuha cayn alamwaata kuwa dhinta caynina fainahum ayaga qad afdow way gaareen ilaa maa qadamu waxay hormarsadeen way gaareen adi markaa isku dhibin ya in calayka ila اlbalaaq ninka la yihahdo waaya aan ku noqda xumayd ibn mascada waxaa weye saduuq miyuu ahaa ha saduuq weyaan cafwan hay mogta ragga iqada xaggiisa maan u badanay saduuqaan ugu yaryahy weliba khaasatan mashaaikda shuyuukhda oo mubaashirka oo alimaam anasaa'i in saduuqaad ku aragto waa naadir intooda badan waa iqa iyo habti iyo baabkaa sarsarowa waayahay xadiidka kun sagaal boqol iyo toddoba iyo soddonaad waa xadiid eh, saxiixa qaala imam ns abana qtay ibn saciid qala xadana sufyaan ibn cuyeyna can cabdilaahi ibn abi bakr ibn mxamed ibn camr bn xasm alansaari alqaadi wa iqa qala samictu anas malik an ka maqlay radia allahu taala arda qaadima rasul sl sl qowli isagoo qala rasul rasulk wuxu yih sl slm yatbacu almeyita qofka meydka waxaa raaci alaaatun saddex ayaa raaci ahluhu reerkiisii way raacayaan meel lagu haraan lama arka wamaaluhu xoolihiisina way raacayaan wa camaluhu camalkiisii u kasbadayna uu raacay fayarjicu inaani laba ayaa soo laabanaya ahluhu wamaaluhu reerkii iyo maalkiiba labadaba way soo laabanayaan hal habeen cidla baryaysa xaaraanay ka tahay ha ka yaabeen wayabqa waaxidu mid baa ku haray oo camaluhu camalkiisa ayaa ku haray haddii xaalada noocata marka maxaan u baahannahay inaan camalkiis ka hagaajino reerkan iyo maalkaba way naga soo tegayaan marka ama camalkeena aan hagaajino camal wanaagsan allahna siiyo almaqburi weyaan iqaة تaayara qabla mowtii barbac siniin can abi hurayraa wuxuu ka wariyey radia الlahu ta ada ana rasu s rsulkan wuxuu yidhi lilmumini qofka muminka ayay u sugnaatay calmumini qofka muminka situ khisaalin lix arimood ayuu qofka muminka ah qofka kaloo muminka ku leeyahay lagaama togaayo ligamana togaayo sandulla waa qasab weliga madow ha noqdo cadaan ha noqdo soomaali ha noqdo jilaac ha noqdo jareer ha noqdo dumar ha noqdo rag ha noqdo mid yar ha noqdo mid wey ha noqdo mid sara ha noqdo adduunka xaggiis mid hoose ha noqdo jaahil culamo abadan waa sandulla qiyaamana wuu ku qabsanay qofka muminka hadii uu kaa waayo abadan in wax kugu sii laazim maaha mana kaa togay adig anna igama togaay mujadan culama alla intaas haddii la oofin lahay muminiintu kulli hal wada wada mar lahayaan laakiin xuquuqdiia la dayacayaa kadibna waxaa ka dhalanaya mid kii kale inuu dayaca wixi dhan waa isku dayacmeen xaalado adagaa la gaari marka waay lilmumini qofka muminka ay u sugnaata almumin qofka muminka sita khisaalin lix arrimood yacuuduhu wuu booqanay idaa marida marka horta xanuunsada adig kaama sugaayo khasab kugu leeyahy wayashhaduhu idaa maata markuu dhintana inuu xaadiro idna xaqu ku le wayujiibu idaa dacaa markuu u yeertana inuu ajiibo xaqiisa weyaan wayusalimu calayhi idaa laqiyahu hadduu la kulmana inuu salaamo waa xaqu ku wayushamitu wayushamituhu wuu farax gelinayaa idaa catasa goortuu hindishoodo so markuu yidhaahda ood ilaahay ku mahadiyo inaad yarxamuka allah allaha kuu naxariisto naxariis alla kaa dharjiyo inaad ugu ducayso ood kor weliba uqaado ood maqashiiso ood farax geliso u ducayso xaqiisa ay ka mid taha wayansaxu lahu idaa qaab markuu maqnaadana wuu u khayr miiraa yacni wixii isaga xaqiisahay oo dayacmi lahay wuu u fulinayaa hay aw shahida amaba uu joogo u naseexaynaya idaa qaaba aw shahid wuu naseexaynaya marka xuquuqda waa la isku akhyaaray allah naga soo fura dhammaanteenna waa dayacnay anigaa number oneka cidda dayacday howlahaas waa howlihii laisku lahaa gaalnimo unbay xaqaas uu qofkan ku wayn karaa bas hadduu marba muslim yahay xuquuqdaas meesha kama baxaysa way taallaa ama jeclow ama necbow ama saaxiib ahaad amaba kala fogaada xuquuqdaas oo xuquuqnoo wada taalla allah noo yeesir inaan gudanno aada uma tafsiilinayn hawlahaas maxaa yeele qiil raadin haddii ay noqoto baab kalaa furmi marka aan orodna horta hala orda baab اlamri biitibaaci اjanaa'iz janaazada in la raaca faridis far ayuu baabkan ogaabay xadid kun sagaal boqol iyo sagaal iyo soddonaad waa xadiis صaxiix qaala imam nas akhbarna sulayman ibn mansuur albalki wa iqatun laa ba'sa bihi laba shaqa waxaa laiskugu dar laba laqab qaala xadaثana abulaxwas salaam ibnu sulaym ibn xanafi wa iqatun dabt xaa uu tawiilay xadiidka nin kale sulayman ibnu mansuur markuu gaarsiiy abulaxwas ayuu tawiiliyey alimaam annasaa-i waahbarna hanaad ibnu sari abu sari fii xadiidihi can abilaxwas uu ka wariyey waa kii aan soo marnay can ashca ashca ibn abi shacsa weyaan waa iqa can mucaawiyata ibnu maxaa idiin qoran akhyaaray sacdi marka waxaad saaraysaan istilaab aad u weynin badan oo hadduu casaan xata aad u fiicanta ama tirtiraba can mucaawiya ibnu suwayd almuzani waa iqa taصxiif faaxish waa uu imaam ka cabiray marka inaad tidhaahdo mucaawiya ibnu saciid waa ibnu suwayd almuzani waa iqa qaala wuxuu yidhi hanaad wuxuu yidhi oo labadii dariiq oo imaamku uu ku wari mid ka mid ah qaala albara ibnu caazib wuxuu yidhi radia allahu tacaala canhu ardaa wa qaala sulaymaan sulaymaan ibnu mansuur albalkhina wuxuu yidhi can albara mid wuxuu tasriixiyey bilqowl midna waxaa weeyaan wuxuu yidhi can qaala wuxuu yidhi waa isku mid amarana waxaana faray rasul yaana faray sal sl bisabcin todoba ayuuna faray wanahaana an sabcin todobana waa naga reebay amarana wuxuuna faray biciyaadati almariid qofka buka inaan booqanno wa tashmiit alcaatisi qofka hindishooda inaan farax gelino wa ibraari lqasami qofka nagu dhaarto oo wallaahi saad baad ii samayn yidhahda in loo baarinimo sameeyo iwa nusrat almadluum qofka laga gardan in loo gargaaro oo la garab istaago ifshaa salaam salaamta in la faafiyo wa ijaabata daaci qofka ku yeelo in la ajiibo eh, yeeritaankiisa haddii munkar umaysa ka jirin waitibaac ajanaazi janaazada la raaco wanahaana nabigu wuxuu naga reeb can khawaatimi idahabi dahab inaan fargashi ka dhigan haddii ragga aan dumarka dhib lahan wa can aniyati fidada weelasheeda in wax ku cunana waa noo diiday raggii dumarba wa almayaahiri mayaahirta waa noo xariirta ka mid a ah. iwalqisiyati waa noo xariirta ka mid ah. walistabraqi iwalxariiri wadibaaj waxaasoo dhan waa noo xariirta ka mid a ah. intaba nabigan noo diiday sal slam annaga xariirta gacan ku hayn waay baabu fadli man man yatbacu janaazatan qof janaaze raaca fadligu ilah ayuu baabkan u baab yahay xadid kun sagaal boqol iyo afartanaad waa xadid saxiixa qaala alimaam salintu abarna qutay ibn saciid qala xaddatana cabthar cabthar ibnu qaasim azabidi weeyaan ama zubaydi waxaa tirahdo iqa can burt hy akhi yaziid ibnu abi ziyaad alhashimi mowlaahum waa iqa can musayab ibnu raafic alasadi alkahili qala wuxu yidhi samictu waxaan ka maqlay arbaan bn cazibin radi allahu tacala an arda yaquul isagoona qala rasul rasul wuxu yiri sal slam man tabica janaazatan qofka janaaza raaca xataa yusalla calayha ilaa lagaga tukada kaana lahu min ajri ajr wuxuu waxa u sugnaaday uu heli qiraadun hal qiraad qiraadka wax yaad umaynaysaan waxaad la yaabi doontaan ama aadba ogsoontihiinba aad u weyn waman mashaa qofkii socda maca aljanaazati raaca xataa tudfira ilaa laga duga oon ka harina kaana lahu min ajri ajr waxa u sugnaaday qiraataan laba qiraad walqiraadu qiraada mila uxud waa buurta uxud oo kale buurta uxud boqol iyo labaatan iyo lix mitir wa dherarkeeda meelaha ugu dheer hadda xilliga nabiga waxay ahayd ay leeyihin qolyahan oo eh, aahaarta iyo hawlaha ka sheekeey boqol labaatan iyo lix laba mitir hoos u dhacday oo qoraxdii iyo dabeeshi iyo kumanaanka sano iyo wixii ah hoos u dhig ay leeyihiin dherarkana dee waa labaatan kilomitr iskureeg wax ka badan wax annaba caadi ahayn balarkeedana waad aragteen waxaad leegihin intaasoo ajiraad ka dhargi hal mar salaadaad ku tukata haddii aad raacdan laba xabaa lagu siini oo ajar aakhira la socda ajar adduunha u malaynin maa sha allah xadid kun ah ah. marka mararka qaar waa isqabanayaan ahay an اxasan ibn abi اxasan albصri weeyaan waa imaamkii can cabdilahi bn mqfl aلصaxaabi اljaliil radi اlahu ta q cbdilahi bn mqfl qaala rasul rasulka wuxu yuri sl sl man tabica qof karaca janaazata janaaza raca xataa yufraqa minha ilaa laga faaruqo falahu qiraataan laba qiraad ayuu leeyahay fain rajaca hadduu noqdo qabla an yufraqa minha intaan la faaruqin markuu gutugda iska soo noqday falahu qiraadun buu leeyahay hal qiraad waa buurta uxud oo kale ajir la-eg makaanu araakibi min aljanaasa baabu makaani raakib qofka wax gaadiidka saaran booska uu ka soconi janaazada ma ka horaynaama ka dambaynaama dhinacu soconaa midigo intuu maraya xadiidku sagaal boqol iyo laba iyo afartanaad waa xadiis saxiix inkastoo hadda dadka nabiga waa wada saaran yihiin dadka dhan ba hadda waa la wada saaran yihin inteen maxaa la samayni laakiin marka la lugeynaa weeyaan xadiidku sagaal boqol iyo iyo laba iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nasai akhbarna ziyad ibn ayub albaqdaadi الطuسي وثقة xاaفظ qال xadثna cبدالواxد بن واصل السdوسي mولاaهم ثقة تklima في بلا xuجة waxbaa laga sheegay lakin wax kaan saxila maa sheegitaankaas qala wuxuu yihi xaddatana saciida ibnu cubaydillaahi ibnu jubayr athaqafi saduuq rubama wahim wa abis almuqiira eh, ibnu jubayr eh, ibnu cubaydilah da muqiira ibnu cubaydillaah eh, ibnu jubayr athaqafi isna waxa maqbuul jamiican dhammaantood can ziyaad ibnu jubayr ay ka wariyeen iqatun kaana yursil can abihi abihi ayuu jubayr ibnu xaya athaqafi wa iqatu jaliil can muqiira bn shucb wuxuu ka wariyey radia allahu ta arda qal wuxu yhi muqiira waa saxaabi jaliila qaala rasul rasulka wuxu yhi sal slm araakibu qofka wax saaran khalfa اljanaazati janaazada gadaasheeda soconaya qofkii gaadiid saaran janaazada daba soconi walmaashi qofka lugeynayna xayu shaa meeshuu oo raba oo minha ka mid horeha ka mara midiga ka mara bidaxa ka mara dhib mala waay xayu shaa meel alle meeshuu doona ayuu iska soconi waiflu canugiina yusala caleh waa lagu tukani ilmaha hadda markaa yar yihiin laguma tukana lama dhahayo ma qaangaarin waa lagu tukani sidaa weyaan xadiidka ama babl ahay makaanu mashi min aljanaaza kii marka wax saarnaa inte booskiisu agee gadaal damba makaanu maashi min aljanaaza qofkii lugayna intuu janaazada ka soconi xadiidku sagaal boqol iyo saddex iy fartanaad waa xadiid saxiixa qaala imam sacd akhbaranii axmed ibnu bakaar alxaraani wa saduuqun wa kaana lahu xifd qala wuxu yidhi xadaثna bishr ibn sari ah, alafwah a la afwah albasri waa iqaة mutqin ah, ducina fiihi bira'yi jahm uma ictadara wataab waxaa lagu sheegay inuu jahmiye yahay jahmiyena ma taqaanaa kuway ahaayeen kuwaan inkaarta qaba yaa xasuusta jahmiye waxay yihin kuway ahaayeen kuwa soomaali <laughs> intay joogaan kuwan dadka afka duuban dadka laynaa ma yihiin jaamiyada ahe jahmiyada jahmiyada waxaa weeyaan horta hal ku dhigooda waxaa weeyaan altacطiil in ilaahay sifaadkiisa subxaanahu wajala fi culaah iyo asmaadiisa kulli meesha laga saaro magacna ma laha sifana ma qodob qodobka labaadna iimaankana inaad ilaahay ku abuuryo jir inaad qalbiga ka garataa muhim bas mujarad almacrifa waxaan gadaashooda imaaday oo imtixaanka ah oo muctasilada ay qayb ka tahay oo kullaabiyada iyo maaturiidyada iyo muxuu ah shaacirada ay qayb ka yihiin waxaasoo dhan meesha ay ku soo qalindaarsadeen oo magada iyo kibriidka muxuu ahaa looga soo dhici meesha iyadoo imtixaanka meeshaas ay ka soo qaadeen halkaasay muxuu ah ka soo wada qaateen mid marka yihaahda ah, kuwaasaan ah, radina oon radina dhaha iyo mid ayagaba muxua iska dabagale iyo marka beladaas mucailada ah oo laysa ka milihi shay aayaddaas qaybtaasun dhab inta ku dhaheen kadibna un ilaahay sifaatkiisii iyo asmaadiisa jalla fi culaa qaar wada inkiray qaar nuska inkaray qaar muxua qayb haakada halkaasay kusoo qaldaarsadeen meesha ay kibriidka ka taarsadeen ama ay magada ka dhacsadeen halkaas weeyaan marka jahmiyada waa nimanka imtixaanka ninkaas marka jahmi inuu jahmiye ayaa lagu sheegay laakiin arinta ayadaa ficlan wey jirtay labayk gacmuhu taagtay uu ka tawba keenay marka ariiqi caadiga ahay oo bacwaanka ah ayuu maray raximah اllahu raxmata waasica waraxima jamiica aruwaat bishr ibnu sari waa ninkaas ayaan sheegay can saciid athaqafi wa saduuqu rubama wahim can amihi adeerkii oo ziyaad ibnu jubayr waa iqatu kaana yursil زiyaad iبn jubayr iبnu xaya can abihi aabihiis waxaa wey waa jubayr ibnu xaya waa iqaة jaliil can muqiiraة bn shucb wuxuu ka wariyey radi اlah ta muqiira qaala rasu rasulka wuxu yh sl slm alraakibu qofka wax saaran khalfa janaaza janaazada gadaasheeda wax saaran walmaashi alraakibu qofka wax saaran khalfa janaaza ey yakuunu wuxuu ahaana kalfa janaaza janaazadu ka dambaynaya walmaashi qofka lugaynina xayu shaaa minha meeshuu doono ayuu maray wطifl canugan yusala caleyh waa lagu tukany weeyaan xadid kun sagaal boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadid saxiixa qala imam sa abarna isxaq bn rahim alxandari wa cali bni xujur waa iqa wa qutayba ibn saciid waa imaamkii can sufyaan waa ke sufyaankaas marka cuyeyna can zuhri waa imaamkii can salim ibn cabdillahi bn cumar waa iqatan faqiih can abihi abihiis cbdillahi bn cumar radi allahu tacala canhuma anahu cabdillahi bn cumar ra-aa wuxuu arkay rasul yalka sal slm abubakrin wacumar radia allahu canhuma yamshuuna amaama aljanaza janaza iyagoo hor socda ayuu arkay mujadaan marka ninka amiirka ah ama imaamka ah inuu marka janaazada hor socdo ayaa xadiidkan laga qaadanaya xaalina waati aan soo marnay marwaan intuu socday amiirka ahaa intuu socday amaam ajanaaza ma yani asrac nisyaan xadii kun sagaal boqol iyo shan iyo afartanaad waa xadii saxiixa qala imam s akbarna moxamed ibn cabdillahi wahiqa ibn yaziid wahiqa qala xadaثana abi abihiis wa cabdullahi ibn yaziid almuqri wahiqaة faadil qala xadaثana hamaam ibnu yaxya alcawdi وثiqة رbma whm qال xadaثna سفyاn الthwrي waa imaamkii wa maنsuur المctamir wa ثiqaة dabt xujr waa loogu dara xataa mararka qaar waزiyaad ibn سacيid بn cabdiرaحman الkhurasani naزir makta ثuma الymn ثiqaة dabt weyaan waaya wbakr huwa ibn waئl الtaymi waa saduq kulhm dhamaantood dakr waxay sheegeen anhum ayaga samicun ay ka maqleen min الzuhri maxamed shab zuhri imamka ay ka maqleen xadiiso ka sheekayna ana salima mawla ana salim بن cبd لله بن cمر inuu sheegay أنa abaahu abihiis cبdاللh بن cمر أخbr inuu sheegay أنhu isaga rأى ka nabي nabigan u ark sal sلم kow nabigan ayuu arkay waa kow iyo wa ababakrin abu bakr cumara sayd cumar igo cuثmaana sayd cuثmaan ayuu arkay afartoodaba waa nabi mxamed sal slm iyo abubakr iyo cumar iyo cuثmaan radia الlahu canهum jamiiعا yamshuuna iyagoo socdaan bayna yaday اjanaaزa janaazada horteeda ayagoo socdaan inuu arkay ayuu cabdالlahi بن cumar sheegay radia الlahu taعalى canهu وarضa bakrun ninka la yidhaha bakr ibn wail ataymi oo saduuq ah waxdahu keligii lam yadkur cusmaan cumaan cumaan muusan sheegin inta kale oo ruwaaddii tirada badan tirinayni markay zuhri ka warinayeen dhammaan cumaan way sheegeen lakiin isaga keligiisa ka tagay waana saduuq raggan kale maxay ahaayeen raggaa taqaaneen marka warkiisa <laughs> qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi النasaaئي hada khaطأ والsawaabu mursل xadiidkan inuu marfuuc yahay oo meesha uu ku jira ninka la yihahdo cabdullahi bn cumar uu ku jira waa khaطأ uu leey isagoo mursal ah oo saalim uu la boodayod muxuu ahaa toos nabiga iyo abubakar iyo cumar iyo cumaan uu la aaday ayaa sax ayuu le laakiin axaadiistii hore oo wada caddayd ayaa warkaas meesha kusoo xiraysa oo xadiidku waa sida saxiix waa marfuuc weeyaan baabu asalaati cala asibyaan caruurta in lagu tukada ayuu baabkan u baabiyey xadiidka baab baabmri aradis baabkan u baabiy salaati in lagu tukado calmeyit meyt lagu tukado xadid kun sagaal boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qala imam abarna cali xujr wa iq wa camr ibni zuraarata iqatan tabt anaysaaburi weyan qala waxay xadana ismaaciil ibni culayata imamki can ayuba ibnu tamid sakhtiyaani can abi qilaabata cbdillah bn zayd iljarmi wa iqatan fatim katir irsaal can abi muhalaba alkhuraasaani aljarmi abumuhalab aljarmi albasri weeyaan aljarmi albasri weeyaan magaciisa camarna waa lagu sheegay cabdiraxmaan ibn mucaawiyana waa lagu sheegay waa iqa camr ibn mucaawiya cabdiraxman ibn mucawiya waa iqa weeyaan abimuhalab can imran bn xusein wuxuu ka wariyey radi alahu radi alah ta a khusaaci ma taqaana khusaca qaala wuxuu yihi cimran xusein qaala rasul rasulka wuxu yh sl slm ina akhaakum walaalkiin qad maata wuu dhintay faquumuu istaaga fasaluu alayku tukada waa kay walaalkood waa ninkee ya annajaashi axsanta najaashi weyaan baabu salaati cala sibyaan caruurta in lagu tukada oo salaadda iyagana in lagu tukada loo baahan yahay mashruucta ayuu baabkan ogay xadiku sagaal boqol iyo toddoba iyo afartanaad xadii saxiixa qaala imam nas abarna camr bn mansuur النسائي waa ثiqaة mxuu meelaha qaar waxaa idinkugu taalo maxaa idin yeela maxamed mansuur ma idinkugu taala maxamed mansuur qof ay ugu taalo ma jira axsanta labadaba caawa dhib ma laha ninka dhankan uritana ahlan wasahlan ninkana uritana ahlan wasahlan maxaa yeelay labada nin labadaba waa shuyuukhda alimaam النasaaئي camar ibn mansuur النasaaئي oo ثiqa ah i maxamed ibn mansuur oo iqa ah waxaa weeyaan wax ishkaal labadaba ma laha tan labaadna shaykhoodana waxaa weya sufyan ibn cuyayn labadan ay ka wariyaan wax maanta lagu rajixi karana ragga qaar waxay dhaheen waa khata oo markay arkeen midda waxay yihahdeen camar ibn mansuur ayaa saxa qaar waxay yidhahen maxamed ibn mansuur ayaa saxa laakiin mid hadda maanta rujxaan loo ridi kara meesha ma yeela sidaa weyaan marka haddii aad camar ibn mansuur noqdana waa alxamdu lilah haddii aad maxamed mansuur noqdana waa alshukru lilah labadana waa iqa labadana waxaa weyaan waa shuyuukhda alimaam النasaaئي labadoodana waa ardayda ibnu cuyayna marka meesha culays mama yeele hore u durduri qala wuxuu yihi xadaثana sufyaan ibnu cuyayna qala xadaثana طلxa ibnu yaحya ibnu طلxata ibnu cubaydالlahi الtaymiy taymi ma taqaanaa taymi ninka ka dhash ma taqana caamka abu bakr almadani ninkaas marka uu awog u yahay طلxa ibnu cubaydالlah oo la yihahdo طلxa ibnu yaحya ibnu طلxa ibnu cubaydالlah التyمي waa صدوq يkطئ عan cmti eedadii caiشhaةa binti طلحaةa التmimiya ثiqa weyaan kitaabkan sideed xadiiث ayay ku leedahay raximah ا رaحمaة waasعة can khaalati habarirteed waxay ka warisay waa iqa iyada oo um الmؤminiin caaisha ahayd radia الlahu ta adaha qaalat waxay tihi umna caaisha utiya rasuul lah nabiga all waxaa loo keenay bisabiyin canug yar oo min sabyan الأnsaar ree ansaareed carruurteeda ka mid ayaa loo keenay fasalla alيh ku tukaday qaalat waxay tiri caaishatu faqultu waxaan ihi tuuba lii hada kan waxaa u sugnaaday miro janna laan janna ayaa u sugnaatay barwaaqo iska dhex galay cusfurun waa cusfur iyo shimbir oo min casaafiir aljanna jannada shimbiraheeda ka mid ah. ah, dhibba ma hayo saasay tiri lam yacmal su-an xumaan musa samayn walam yudriku masa sooma gaarin qaala wuxuu yihi nabigana sal slm aw hayra dalika ya caaisha caaisha warkaa waraan ahayn maad sheegtid warkaa waraan ahayn maad sheegtid khalaq allahu all wuxuu uumay caza wajal aljannata janno ayuu uumay wa khalaqa laha ahlan ehel jannadaas buuxiyey ayuu rabbi u uumay allahuma ajcalna minhum ya rab alcaalamiin wa khalaqahum wuu uumay fii aslaabi aaba'ihim aabayaalkood dhabarkood ayuu ku sugan ayuuna uu uumay arrinta yada wakhalaqa naar naarna wuu uumay wakhalaqa laha wuxuu uumay ahlan ayuu uumay wakhalaqahum fii aslaabi aaba'ihim ayagoo aabayaalkood dhabarkooda ku jira ayuu rabbi naartaas u uumay inay galaan xadiidkan marka adiga marka qof aad naar uxukumi karto ood ahlunaar waa dhihi karto miyaa jira waa maya qof ahlu janno waad dhihi kartana haba ka yaabin naftaadana kaba sii daran sidaa weeyaan laakiin mararka qaar axaadiistii kale oo qadarka sheekaynaysay nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam uu lahaa yacni fayasbiqu calayhi lkitaab fayacmalu bicamali ahli اljanna fayadkhuluhaa fayasbiqu calayhi fayacmalu ahli naar fayadkhuluhaa ahayd iyo axaadiistan iyo meelahaas qadarka iyo baabkaasa marka la gaaro qofka waxaa laga yaabaa inuu xoogaho jirkiisa jir dhacdo soo ma oodila orsay waxay yihiin saxaabadaa jir dhacotay oo nabigan weydiiyey sala allahu calayh waali wasalam oo yidhahda nabi allow fa mima alcamal haddii xaaladda ay noocaa tahay maxaan isu daalinaynaa marka jihaad aan gelaynaa xoolo aan jecelnahaan bixinaynaa salaada ayaan waqti qaboo tukanaynaa yacni soon iyo baahay ayaan howlaan gelaynaa qiyaamo leylaan tukanaynaa qur-aanaa loo fariisana oo jalaal laga tuuraya iyo muxuuha kaamil howlahaas tirada badan qof baa ku dulminayood muxuu ahaa dhangalaaso ku dhufan lahaydood ilahay dartii ku dul qaadani wamaa ilaa daalika waxaasoo dhan maxaan isu daalinaynaa maan iska baashaarnayn saxa tacbiir haddii marba naar iyo janno ay qoran yihiin saasay weydiiyeen nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam markaasa nabigeena wuxuu yidhi icmaluu fakullun muyasarun lahu liyusarun limaa khuliq lah qof walba wixii loo umayaa loo yasiray adi haddii marba jidkaan aad cagta saarto bishaarayso jidkaan aad saaran tahay ba ilaahay ummado kula mid ah isku fasal haydana laga wada leexiyo meelo kale jid kala hayaan marba cag ma saartay waaba lagu taysiiri horta qodobkaas waa bishaaro tan labaadna ku darsada oo kasii qiimo badan tan labaad waxay tahay xadiidka riwaayaadka waxaa ka mid a ah, ku taalo waina arajula layacmalu bicamali ahli اljanna fii ma yadharu linnaas ma fahamte kaas markab khalaas waaba barwaaqaysto ya si fiican qofka markaa u raaxaysto dadka sida u muuqata wa birka intaad le sarwaalkii iyo halkaad jooga qur-aankii waa daldalaya wamaa ilaa dalika khayrkii wanaaggii xajkii cumradii adduunkii dadka waxaa u muuqata ninkan inuu un ya awliya ilaahay inuu yahay u muuqata laakin maya khaain waa waa khaain fii ma yadhar linnaas waa munaafiq mujadan waa munaafiq marka adi haddii aadba marba aad xoogaha munaafiqnimadaas murtaxan ay kaa muuqanin oo jidkan ilahay aad kuu saaray wardiga aad kumanaan iyo malaayiin gaarsiiya alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah meeshii aad ka leexan lahaydna isqaba soo ma garan marka shakina iyo jardhaca dambana waa la baqi shaki ma laha oo khitaamka waa laga baqi laakiin tanna ha noqoto mararka qaar markaad aad u yara baqdo meelaad yar cuskuta ha noqoto fii maa yadharu linnaas waana taqaanaano munaafiqiinta iyo baabkeeda ilahay siduu ugu hadlay subxaana wa tacaala lidalika fi darki اlasfali min annaar waxa loo geeyey wax sahlna u malaynin hadda inta muslima oo la dhibaatayni oo adduunkooda la dhibaatayni oo cirdigooda iyo naftooda la dhibaatayni oo diintooda la dhibaatayni gaal waxba kama oga waxbana kama tari kara xataa hadduu og lan yaduruukum ilaa adan wain yuqaatiluukum yuwalluukum aladbaara uma laa yunsaruun sidaa weeyaan lakiin mishkilad ma taqaanaan kuwaan darka alasfal maarata ama ha sheegteen almaaniyiin ama ha sheegteen liberaaliyiin amaba ha sheegteen xadaaiyiin ama ha sheegteen mxua xuriyad raadin ama fulaan ha sheegteen diintan ummadda looga marala ima taqaanaa oo muxua u taagan oo laba logood iska daba saxa tacbiir waa kuwan kuwan marka alla hanuuniye alla hanuuniye annagana alla hanuuniye waayo marka xadiidkaas waxbaa ku jir dhaconin insha allahu tacaala ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu khitaan fiican na siiyo waaya xadiidka baabu salaati cala aطfaal caruurta in lagu tukada ayuu baabkan u baab yahay ma joogna ma joogna miswan xadid kun sagaal boqol iyo sideed iyo afartanaad waa xadid saxiixa qala imam abarna ismaaciil ibn mascuud aljaxdari wahiqat qala xadaثana khaalid ibn xariث اlhujaymi wahiqat qala xadaثana saciida ibn cubayd الlah wa saduq rubama wahim qala samictu ziyaada wahiqat kana yursil ziyad ibn jubayr wayuxadiثu can abihi abihi jubayr ibn xayata waثiqaة jaliil can mqira bn shucbat wuu ka wari radi lah ta da qal mqir bn shucba anahu muqiira ah dakara wuxuu sheegay ana rasu sl qal rasuulkeen yihi alraakibu qofka wax saaran khalfa aljanaza janaaza gadaashada ayuu ahaanaya ay yakuunu wuxuu ahaanayaa ama maxaluhu khalfa aljanaza janaazada gadaashada ayuu ahaanaya walmaashi qofka lugeynina xayu shaca meeshuu ka doora minha wاطiflu canuga yarna yusala calayh xadiidka wuxuu usoo celiyey inuu muxuu ahaa ilmaa in lagu tukana ku caddeeya awlaad almushrikiin gaalada caruurtooda xaggee marayaan intee la geyni xadidku sagaal boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadid saxiixa qala imam s abarna isxaq bn mansuur qala xadaanaa isxaaq ibnu rahwe weyaan soo sidaa ma mise waa nin kale ya qala xadaثana sufyaan can الzuhri can aطa ibn yaziid اleyti wahiqa can abi hurayrata wuxuu ka wari radi allah ta qa qala abu hurayra su-ila rasuul ayaa wax laga weydiiyey can awlaadi اmushrikiina mushrikiinta carruurtooda wax yaran yara jiidayna raalli hada bog aanaan rabaa inaan ku yara turunturood marka markaan dambe inaan waaan rabaa maadaama habeenku dambe u yahay marka yar adkaysto qofka mas-uul u baahan waa inta waa umayna baabka waa iska yar furay waaya xadيث kun sagaل بqل iy sagaل iy aفartan wa xadيث صaحيixa qala imam س abarna isحaaq بن mansuur isxaaq ibn rahwey qala xad anba'na sufyaan ibnu cuyayna can zuhri can aطa ibnu yaziid aleythi can abi hurayrata radi lla qala wuxuu yihi abu hurayra su-ila rasul lah wax laga weydiye can awlaad almushrikiin mushrikiinta carruurtooda faqala wuxuu yidhi allahu alla weyna aclam ogsoon bima kaanuu caamiliin waxay samaynayaan ilahay baa ogsoon samayn lahaayeen ilahay baa ogsoon kun sagaal boqol iyo konton xadiidka ah waa xadiid saxiixa qala imam s abarna moxamed ibn cabdillahi ibn mubarak almuharami wahiqat xaafid qala xadaثana alaswad ibnu caamir الشامي mis waa sami ya culama ya waxba ma haysaan أswad ibn camir waa iqa shaami iyo saami wuxuu yihi soo raadiyey qaala xadaثana xamaad ibnu slmata waa iqaة caabid can qays الشhaami miya bishin soo ma axsanta can qays wa huwa ibnu sacad qays ibnu sacadna muxuu yahay iqa axsant waaya can taawus ibn kaysaan waa imaamkii can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radi allah tan wada ana nabi nabigena sal sl msul waa wax laga weydiye can awlaadi almushrikiina mushrikiinta arruurtooda faqala wuxuu yihi nabigena sal slm allahu alla weyne ayaa aclamu ogaan badan bima kaanuu caamiliin waxay samayn lahaayeen ilaahay baa naga yaqaano meesha ay ku dambayn laha ilahay ogsoon marka adiga laguma weydiinay ayagana waxba lagaama weydiinay xadid kun sagaal boqol i kob iy kontonaad waa xadid saxiix isnaad ah qala imam nusr abdil akhbarna moxamed ibn muthan alcanazi wa iqatun xafid qala xadathana cbdiraxman mahdi ibn xajaaj can abi bishir abu bishir alkumali waa waa iqa can saciida ibnu jubayr waa imaamkii ibn cabaas radi allahu ta anma qal abdlah bn cabaas su-ila rasul lahi waa laga weydiye can awlaadi mushrikiin mushrikiinta carruurtooda xaggay ku dambayn doonaan aakhira qaal wuxuu yidhi khalaqahum allahu alweyne ayaa abuuray xiina khalaqahum goortuu abuuray wa isaga ee yaclam ogsoon bima kaanuu caamiluun waxay samayn lahaayeen ilahay isaga ogsoon marka baabkaas adinka shaqa idintaa lamaanha isku dhibina xadiidku sagaal boqol iyo labayo kontonaad yulad cala alfitra faabawaahu yahawidaanihi aw yunasiraanihi aw mijisaanihi sheekh wuxuu leeyahay maya iskama hor imaanayaan kullu mawluudin yuuladu cala mid kastoo dhasha waxaa ku dhashaa iimaanka islaamnimadii fa abaahu yuhawidaanihi iyagaa yahuud ka dhigaan aw yunasiraanihi ama nasaaro ka dhigaan aw yumajisaanihi ama iyagaa majuus iyo dabcaabad ka dhigaan xadiidkaana waxaa weeyaan ilaahay baa ogsoon meeshay marayaan asal ahaan tarbiyada ayaa laga eegaya xadiidka waxa laga hadlaya waa tarbiyada canuga tarbiyadaas cunugu u dhashay markuu dhalina fitradii ayaa ku aasan fitrada ayada marka haddii ilaahay subxana wa tacala waalidka uu waalid fiican murabbi ka dhigo iimaankii islaamnimada u qaatay haddii buudi amaba kristan u noqdona halkaasuu aaday ti ah, taqriiban tacbiirka waa dhankaas oo muxuu aha laba shay la fiirina tarbiyada iyo macnaha ay ku fadhida oo la ishaara oo qn canuga inaad tarbiya waalid uusan ka maarmaynin oo muhiimaddeeda in la ishaaro oo majuusinimo iyo buudinimo iyo waxaa weeyaan kirishtanimo iyo huudnimo wuxuu ugu badbaadi karaa ah, markuu alla badbaadiya uma bacda dalika tarbiya u hela qodobkaas waa ishaaritaan iyo weynayn la weynayna aada loo weynayna tarbiyada qodobka labaadna waxaa weeyaan in rabbigeen subxaanahu wa tacaala uu canuga markuu dhalana fitradii shucladii ay ku jirta shucladaas marka waxaa weyaan amaba hala baktiyo ha dhimato amaba hala shido oo halaga qaada sidaasa marka la ishaaraya marka kana isdiidmo weyn aad igama muuqato wallah alam sn waaya aan horay u orano marka xadiidka kun sagaal boqol iyo labiiy kontonaad waa xadid صaxiix qala ibn s abana md ahbaranii mujaahid ibn musa alkhawaarizmi wahiqat canhu shaym bashir اwasiti wahiqat eh, habtun kahiira tadriis wاlirsal اkhafiy can abi bishr abubashrigan waa ibn abi waxshiya waa jacfar ibn iyaas alwasiti waa iqaة habt can saciid ibn jubayr abubashrigaas waxaan filayaa sidaan ku sheegnay kumali aan ku sheegnay soo may ya hay sidaa weeyaan ibn abi waxshiy waa marka kumalidii hore baabkiisa xira ibn abi abubashrigan waa isleeyihiin waa laba nin mid waiqaة habt waayahay an sacيid bn jubayr an بn cabaas taala q cbd llahi بn cabas suila nabiyu nabigeena waxa laga weydiiyey can daraari almushrikiina mushrikiinta caruurtooda faqal wuxuu yidhi allah alla weyna yaclamu og bima ama ogaal badan bima kaanuu caamiliin waxay samayn lahaayeen asalaatu cala shuhada dadka shuhadada oo alla ku dhintay in lagu tukada ayuu baabkan u baabay iyo saddex iyo kontonaad qال الmام ن أخبرna سyd بن نصر mrزي و ثقة qال أنbاna بن مبارك عن بن جرج وعبدالملك بن عزيز بن جرج قال أخبرني عكرمة بن khالد المخزومي و ثقة أن بن عmاr عبداللahi بن عبداللahi عبدالرحمن بن عبداللahi بن عmاr weyaan بن أبي عmاr و ثقة أخبره wuxuu عن شhداد بن الhاdي الleyثي صحاaبي weyaan oo wuxuu xaadiray khandq iyo wixii ka dambeeyba ana rajula nin oo min ansaar min aacraabi reer baadiya ah jaء wuxuu u yimid nebi faamana bihi wuu rumeeyey watabachu wuuna raacay uma qaala wuxuu yidhi uhaajiru macaka waan kula haajiraya misma kula haajira fawsaa bihi nabi sal slm bacd asxaabihi saxaabadiisa qeyb ka mid a ayuu nabigeena sal slm ninka asaga in laga warhaayo oo la dhaqaalayo lasoo dhoweeyey uu kalada daarmay falamaa goortii kaanat ay ahaatay haswatun duulaan hanima nebiy nabigu wuxuu u sabyan dad lasoo qabsa sabyiga waa carruurta iyo dumarka lasoo qabsaday faqasama markaasuu nabiga qaybiyey wa qasama lahu isna wuu qaybiyey waxbuu muxuu ahaa qayba loo reebay fa asxaabahu asxaabtiisii nabiga wuxuu siiyey maa qasama lahu fa asxaabahu asxaabtiisii raggii isaga lagu qoray oo la ninkaan gabar haya ayaa wuxuu siiyey mwuxuu dhiibay maa qasama lahu wuxuu qaybiyey wa kaana wuxuu yarca dahrahum gaadiidkoodii ayuu marka la jiray falama goorta ja u yimid dafacuhu ileyhi xoolihii waxay u dhiibeen eh, dumarkii arruurtii wii loo qaybiyey loo qaybay ayaa loo dhiibay faqaalu ma hada waxaan maxay ahay qaaluu waxay yidhahdeen qismun qasamahu laka annabi sal slm waa qayb nabigu uu kuu qaybiyey intaan ayaa adig kugu soo aaday o waaya faahadahu markaasu wiii uu la wareegay fajaءa bihi ilى nebi nabiga ayuu ula yimid sal sal sl faqal wuxu yih ma hada waxaan maxay ahay qaal wuxu yhi qasmatun ama qasamtuhu laka adaan kuu dhigay oon kuu qaybiyey ama adaan kuu qaybay qaal wuxuu yidhi maa calaa hada tabactuka aniga waxaan kuma soo raacin nabi allow aniga waxaan xoolo iyo adduun iyo waxaan waxaan yufticulkaan aniga kuma soo raacin maa calaa hada tabactuka aniga kuwaan kuma soo raacin oo islaamnimada iyo diintan iyo hijradan kuwaan darteed ma ahayn walaakinii aniga tabactuka waan ku soo raacay calaa an urma in li toogta ilaa haahuna halkan liga toogto wa ashaara ilaa xalqihi dhuuntiisa halkaas ayuu muxuu ahaa ishaaray bisahmin leeb iyo gamuun faamuuta aan dhinto oo faadkhula aljanata janna aan gala ani intaasaan kusoo raacay dan kale waxaan hadda aad ka hadlaysa ma waxaan dan kama lihi wuxuu yidhi nabigeena sal slam in tasduqi illaaha alla weyne haddii aad run sheegta yasduq adna ku run sheegi oo uu ku dhabayni doonitaankaadaas laakiin qalbigaaga waxaan dhab inay kaa yihinaa muhiima falabituu qaliilan yar ayay nagaadeen uma nahaduu fii qitaali alcaduwi cadowga dagaalkiisaay u kaceen fa utiya bihi nebiyu nabiga ayaa loo keenay yuxmalu isagoo la wado qad asaabahu uu ku dhacay sahmun leeb xayu aa xayu ashaara meeshuu ishaaray faqaala nabi nabiga u sl slam ahuwa huwa ma isagiya ma ninkiya xoolaha diiday iyo qasmigii qala wuxuu nacma qala wuxuu yihi sadaqa sadaqa allaha fasadaqahu fasadaqa wuxuu ur sheegay allah alla weyne fasadaqahu allana uu dhabeeyey muraadkiisii uma kafanahu nabi nabigana ayaa kafaniyey fii jubbatin koor jubbatin nabi nabiga koorkiisii iyo iyo jubadiisa ayuu nabiga ku kafaniyay alayh slam uma qadamahu markaasuu hormariyey fasalla calayhi markaasuu ku tukaday fa kaana wuxuu ahday fii ma dahara wixii ka muuqday min salaati ducadiis uu ninka u ducaynayo allahuma allayo hada kan cabdiku addoonkaada kharaja wuu baxay muhaajiran isagoo soo haajiray fii sabiilika u soo haajiray faqutila waa la dilay shahiidan xaal uu yahay mid shahiida ana shahiidun calaa dalika anaa arrinkaas malqaati ka ah ayuu nabi yihi sala allahu calayhi waali wasalam baabu tarki salaat calayhi waktigaa dhamaadaan filayaa inaan sii ordaan rabay laakiin waa hal xadii xadiida ka horeya xadid kun sagaal boqol iyo afar iy kontonaad waa xadid saxiixa qala imam s abarna qtay bn sacid qala xadana layt ibn sacd can yaziid yaziid ibn abi xabiib waa suwayd wa iqa can abi اlkhayr abulkhayr waa marhad ibn cabdillahi اlyazani wa iqaة faqih can cqبة بn cاmr juhني radي الlaه ta an rasul sl sl kharaj uu baxy yowma maalin fasallى calى ahli uxudin dadkii uxud ku shahiiday ayuu ku tukaday salaatahu cala almeyiti ay ka salaatihi cala almeyiti meyidka salaaduu ku tukanaya salaadato ah ayuu ku dul tukaday uma insarafa ila mimbari mimbarka ayuu nabiga eh, usoo noqday faqaal wuxuu yidhi innii aniga faratun lakum ceelali ayaan idiin ahay wa ana shahiidun calaykum marqati ayaan idiin ahay nabigeena sala allahu calayh waali wasalam xilligaa kadib wax badan ma nooleen lidalika waxay leeyihiin kalmuwadici lilayaa lilamwaat kama wadaca alaxyaa hada wallahu aclam wsala allahu waslama cala abdi rasuuli mustafa